murtadiinta weerara madaxdoodana laaya marinaada u gaala mawlaa idin gargaari murtadiinta weerara madaxdooda marinaada u gaala mawlaa idin gargaari marinaada u gaala mawlaa idin gargaariidawday marakistooda guuba madaficda ku rida muslimiinta ku farxa mushrikiinta miidowday marakistooda guuba madaficda ku rida muslimiinta ku farxa madaficda ku rida muslimiinta ku farxa murtadiinta weerara madaxdooda naalaya marinaada ugaala mawlaa idin gargaari murtadiinta weeraara madaxdooda naalaya marinaada ugaala mawlaa idin gargaari marinaada ugaala mawlaa idin gargaari min ku qarxiya meel kasta ay maaraan markii ay haaleesho meedadkooda jiida min ku qarxiya meel kasta ay maaraan markii ay haaleesho meedadkooda jiida markii ay haaleesho meedadkooda jiida murtadiinta weeraara madaxdoodana laaya marinaada u gaala mawlaa idin gargaari murtadiinta weerara madaxdooda naalaaya marinaada u gaala mawla idin gargaari marinaada u gaala mawla idin gargaari